بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات تضبات هي السقال إلى آيات السقال هي تضبات وسورة يونس دروستي هراء allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay rusul inuu diray kadibna uu muuse diray iyo haaruun ilaa fircawna u diray wamala-ihi biaayaatina baanu la diray buu yidhi aayadihii mucjizaadkii la yaabka lahaa fastakbaruu way kibreeno xaqii inay qaataan way ka kibreen wakaanuu qowman mujrimiin falamaa jaaahum lxaqu xaqu markuu u yimid min cindinaa xagga yaga markuu uga yimid qaaluu waxay yidhaahdeen ina haadaa la sixru mubiin qaala muuse wuxuu yidhi ataquuluuna ma waxaad leedihiin lilxaqi xaqa lamaa jaaakum markuu idin yimid ma waa sixir baad leedihin intaasaa meesha ka go-an sirun haadaa makana sixira walaa yuflixu saaxiruuna saaxirintu maba guulaystaan anuuso aniga guulaystay maaha qaaluu waxay yidhi ajiitanaa naga leexiso amaa wajadnaa waxaan ka soo gaadhnay caleyhi dushiisa aabaana watakuuna idiin ahaata lakumaa labadiina walaalaha alkibriyaau madaxtinimadii cadamadu filardi dhulka dhexdiisa maa naxnu lakumaa bimuminiina kuwa idin rumayn anagu manihin bay dhah waqaala fircaun fircoon wuxuu yidhi itunii iila kaalaya bikulli saaxirin saaxir kulliga caliiman oo aqoon-yahana falamaa jaaa saxaratu saxaairiintu markay yimaadeen qaala lahu muusa wuxuu ku yidhi ulquu tuura maa shayga antum idinku mulquuna aada tuuraysaan falamaa alqow markay tuureen qaala muuse wuxuu yidhi maa jiitum bihi waxaad la timaadeen asixru sixir weeye in allaha allah subxaanau watacala sayubdiluhu wuu burburin in allaha alle laa yuslixu ma hagaajiyo camala mufsidiina mufsidiinta camalkooda fircoon wuxuu yidhi qisadu way badan tahay suuratu alcaraaf iyo suuratu dah iyo qisadu way fara badan tahay meelo badan bay soo martay laakiin intan aynu sharaxno fircoon wuxuu yidhi waxaad ii doontaan magaalooyinka oo dhan buu dad u diray fi lmadaa'ini xaashiriin dadiisoo saaxir oo dhan ii keenu yidhi saaxiriintii markay u yimaadeen waxay fircoon ka ballan qaadeen wardee ujro ma leenahay haddaanu ka adkaano waad leedihiin waana idin dallacsiinoo baarlamaanka waad ka mid noqonaysaan muusa marka ku yidhi bal tuura hadda wuxuun muuse wuxuu sidaa uleeyahay waxay tuureen markii la arko dadku la cashago wax ka daran markii laga daba tuuro iyo dadku garanayaan waxaas inuuna qiimad lahayn khayaal yahay wixii markay tuureen muuse wuxuu ku yidhi war waxan waa sixir qiimad ma leh ilaahayna wuu burburinayaa sidiisabana camalka mufsidiinta alla ma hagaajiyey bu fircoon baasaa yidhi muuse iyo fircoon waa hadalka isdhaafsadeen waqaala fircoon wuxuu yidhi itunii iila kaalaya bikulli saaxirin saaxir kulliga caliiman oo aqoon-yahana falamaa jaaa asaxaratu saaxiriintii markay yimaadeen qaala lahu muusa wuxuu ku yidhi alquu tuura maa shaygii antum idinku mulquuna aada tuuraysaan wuxuu rabaa in dadku arko dabadeedna wax ka daran lagu sii daayo falamaa alqow markay tuureen ulihii iyo waad garane hadhkihii oo wastarhabuuhum wajaau bisixrin cadiim markay tuureen qaala muusa wuxuu hi maa ji'tum waxaan aad la timaadeen bihi maaga aad la timaadeen sixrun horta wey asixru wey waxaan la timaadeen waa sixir in allaha alla sayubdilhu burburin in allaha alla laa yuslixu ma hagaajiyo ma suubiyo ma aqbalo camalo mufsidiina kuwa waxba iska camalkooda wayuxiqu llaahu alla wuu sugi alxaqa xaqa uu sugo wuu caddayn bikelimaatihi iraadadiisa iyo xukunkiisu ku caddayn walow kalahal mujrimuuna dambiilayaashu haba nacaan dambiilayaashu haba nacaan ilaahay xaqa wuu sugo wuu caddayn xaqa laga garheli mahayo way wayuxiqu llaahu alla wuu sugi oo wuu caddayn alxaqa dhidibada u aas bikelimaatihi iraadadiisa iyo xukunkiisa yuu ku caddayn xaqa dhidibada uga aasi walow karihal mujrimuuna dambiilayaashu haba nacaan famaa aamana ma rumaynin limuusa muuse ilaa duriyatun dad dhalinyaro mooye oo min qowmihi tolki ka mid a calaa khawfin maca khawfin cabsi micad min fircoon ay ka cabsanayaan iyo wamalaihim jamaacadooda ay ka dhasheen maxay ka baqeen an yaftinahum inuu fidneeyo oo diintan ay aamineen ka fidneeyo waina fircoona fircoona lacaalin ku kibirsan weeye kor isu qaadayo fi lardi dhulka dhexdiisa wainahu fircoon la min almusrifiina musrimiintu ka mid yahay duriyada ah damiirkaa ku jira min qowmihi qolo muusay u celiyeen oo waa reer banu israaiil dadka rumeeyey qol yara fircoon bay u celiyeen fircoonkaa saxa ah. maxaa yeli reer banu dad yari ma rumaynin reer banu oo dhani way wada raaceen siday u dhanaayeen yar iyo weyn way wada raaceen marka dad fircoon qoladiisa kamid aho uu kamid yahay muminu aali fircoon iyo gabadhii uu qabay fircoon iyo gabadhii u dhalay maashida iyo khaazinkiisii saadhayihii iyo gabadhiisii yaa kamid kamida ah dadka muslimay marka dad yaroo ree qibdi ah yaa muslimay oo muuse raacay ree banu israil iyagu way wada raaceen taa hadalka ma jog mase saasaa saxa wey famaa aamana ma rumaynin limuusa muuse ilaa duriyatun dad mooye yar oo min qowmihi tolki ka mid a min qowmihi yani fircoon baa loo wadaa soo garan maysa calaa khawfin maca khawfin cabsi oo min fircoona ay ka baqayaan iyo wamalaihim iyagu qoladay ka dhasheenoo da-aalu fircoona maxay ka baqayaan an yaftinahum inuu ka fidneeyo diintooda ka fidneeyo oo lagu qasbo oo la laayo waina kii isasaraysiiye weeye oo kibir badan fil ardi dhulka dhexdiisa wainahu fircoona lamina musrifiina kuwa xadgudbay ka mid yahay waqaala wuxuu yidhi muuse yaa qawmi tolkayow in kuntum haddaad tihiin aamantum kuwa rumeeye bilaahi alle facalayhi alla tawakaluu tala saarta in kuntum haddaad muslimiina muslimiin haddaad tihiin haddii iimaanku idinka dhab tahay dee kolley waa ka dhab bani israaiile alla tala saarta alla idinku filan cadowgiin oo dhan alla idinka celina alla tala saar dabcan way tala saaranaya wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi yaa qawmi tolkayo in kuntum haddaad tihiin aamantum kuwa rumeeyo bilaahi allo iimaanku idinka dhab yahay fa calayhi alle tawakalu tala saarta in kuntum muslimiin haddaad tihiin fa qaaluu waxay yidhaahdeen calallaahi allah baanu tawakalnaa tala saaranay rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa hanaga yeelin fitnatan imtixaan lilqowmi qowmka aaalimiina oo aalimiinta ah halkaa waxay ka wadaan ilaah hanaga adkaysiine intay naga qaalib noqdaan ay nafidyenaanna baabi'iyaano iyaguna isla weynaadaan isla kibraan halkaasu halkaasu daaran yahay qaaluu waxay yidhaahdeen calallaahi allah baanu tawakalnaa tala saaranay rabbanaa rabbigayo laa tajcalnaa hanaga yeelin fitnatan imtixaan lilqowmi qowmka aaalimiina oo aalimiinta ah oo iyaguna yeni isla annagana yaynana baabiin ilaahu hanaga guulsiinin iyaga wanajinaa naga nabadgeli biraxmatika raxmadaada min alqowmi qowmka alkaafiriina gaalada ah ilaa kugu barinay waa tawasul ilaa u kugu barinay gaalada naga nabadgeli wanajinaa naga nabadgeli biraxmatika raxmadaada min alqowmi qowm alkaafiriin oo gaala wawxaynaa waxaan u waxyoonay ilaa muusa muuse iyo akhiihi walaalkii an tabawaa u diyaar gareeya liqowmikmaa tolkiin bimisra meel magaalo ah buyuutan guryo uga sameeya wajcaluu ka yeela buyuutakum guryihiina qiblata meel lagu tukada ka yeela waaqiimu salaata salaadana ooga marnaba hadaynina wabashiri lmuminiina muminiinta oo dhanna u bishaare ree banu israaiil markii fircoon cidhiidhiyey oo masaajidadii meelahay ku tukanayeen uu ka cidhiidhi geliyey waxay u baahdeen meelay ku tukadaan bay u baahdeen waxaa la yi wareerahan magaalada uga sameeya guryo guryihiinana meel lagu tukada meel lagu tukado qiblada waxaa laga wadaa meel qiblada la qaabilo oo lagu tukado qibladoodu waxay ahayd markaa baytulmaqdes bay ahayd qolyana kacbaday ahayd bay leeyihin inay kacbada ahayd ba ya u badan tahay guryihiina meel lagu tukado oo alle lagu caabudo ka dhiga baa layidhi qolyahaa si aan munaasab ahan yidhi waxay qiblo ka dhigo iska soo horjeediya isku jeejeediya sida horeynu ku dayn waxaan u waxyoonay ilaa muusa muuse iyo akhiihi walaalkii an tabawaa u diyaariya oo dejiya liqowmikumaa tolkiin bimisra meel magaalo ah buyuutan guryano uga sameeya wajcaluu yeela reer banu israa'iilow buyuutakum guryihiina qiblatan meel lagu tukada ka dhiga waaqimu salaata salaadana ooga wabashir u bishaareen almuminiina muminiinta waqaala muuse wuxuu yihi rabbanaa rabbigayow inaka adigu aatayta fircauna fircoon waxaad siisay iyo mala'hu colkiisa ziinatan qurux baad siisay dharkii iyo guryihii iyo wax wada quruxsan baad siisay wa amwaalan xoolo badanna waad siisay filxayaati dunyaa noloshaan dhow baad ku siisay rabbanaa rabbigayow xoolaha la siiya layudiluu inay halleeyaan dadkana ka duwaan can sabiilka wadadaada rabbanaa rabbigo calaa amwaalihim xoolahooda tirtir washdud adkee calaa quluubihim qalbiyaalkooda oo falaa yuminuu yaanay rumaynin xataa yarawuu lcadaab alaliima ilaahay cadaabka kulol arkaan muuse wuxuu yidhi allahayow fircoon iyo dadkiisa wax qurux badan baad siisay guryo iyo dhar iyo beero xoolo badanna waad siisay liyudiluu can sabiilika laamtaa waxaa la yidhaha qul in kaana liraxmaani waladun laamuciiba ma aha waa laamucaaqiba faltaqadahu aalu fircauna liyakuna lahum xasana uma ayna soo qaadin inuu xasan u noqdo sida unbay noqotay kana waa sidiio markay barwaaqadaa heleen iyo dadkay lumayaan laamucaaqibaa la yidhi ilaa xoolahooda tirtiro baabi qalbigooda adkaa si ayna iimaan u yeelan ilaa ay cadaabka arkaan marka nabi ilaahi muuse markii u degay ka xaal waayey oo qolada dhibkoodii uu taabtay oo u ka samray oo inaan dib dambe iimaan looga rajaynaynin ay noqotay yuu ilaahay u baryay marka si nabi ibrahim uu ilaahay ugu baryay subxaana wa tacaala waxaa kaloo suuragala culamada qaarkood waxyi lagu ogeysiiyey nin dambe oo muslima inayna yeelanayn sida hore ku daa wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi rabbanaa rabbigayo innaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna iyo malahu colkiisa ziinatan qurux baad siisay dharkii iyo guryihii iyo alaabtii iyo wa amwaalan xoolo filxayaati dunya noloshaan gaaban yaad ku siisay rabbanaa rabbigayo liyudiluu inay lumiyaan dadka ka lumiyaan can sabiilika wadadaada marka laamtu waa laamulcaqi baan nidhi rabbanaa rabbigayo imis tirtir calaa amwaalihim xoolahooda tirtir washdud adkay calaa quluubihim qalbigooda adkayo yayna dabcin wax xaqaho galaayuuna jirin falaa yuminu markaa aynan rumaynin xataa yarwil cadaab alima ilaahay cadaabka kulul ay arkaan qaala alla wuxuu hi qad ujiibad waa la aqbalay dacwatukumaa dacwadiinii muuse iyo haaruunow fastaqiimaa toosnaada walaa tattabicaani ha raacina sabiila aladiina kuwii laa yaclamuuna waxba aan ogeyn dacwada ninka dacwoonaya ee allaha baryay waa muuse haaruune aamiin buu lahaa marka ducadii way u wada jiraan haaruunna aamiin buu lahaa muusena wuu ducaynayay marka toosnaada waxaa loo leeyahay yani qolada haddaad ka xaal weydeen hawshii dacwada ahayd ha ka joogsanina sidii usii wadaa laleeyahy oo qoladan in qalbi jabini baa laleeyahy qaala wuxuu yidhi alle qad ujiibad waa la aqbalay dacwatukumaa dacwadiinii midna uu aamin lahaa midna ducaynaye fastaqiimaa toosnaada oo hawshiinii sii wata dacwada ahayd walaa tattabicaani ha raacina sabiila aladiina kuwii wadadoo laa yaclamuuna waxbaba aan ogen wajaawaznaa waan gudbinay bani israaiila ree bani israiil albaxra waa baxru quljamtan badan casi agteena awen yaan gudbinay fa atbacahum waxaa raacay fircawnu fircoon iyo wajunuuduhu colkiisii baqiyan dulmi dartii iyo wacadwan collaytan uu collo yahay xataa idaa adrakahu lqaraqu biyihii qaraqii markuu haleelay qaala wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu xaaliya shaniye eh, laa ilaaha ilaah inuuna jirin ila ladii kii mooye aamanad bihi banuu israa'iil ay rumaysay wa ana aniguna min almuslimiin baan ka mid ahay bu fircaun wa ana min almuslimiin waxaa la yidhi markii dee qisadu way dheeraydeen markii qoladii reer banu israa'iil badda ay galeen oo inta loo kala jeexay ay badda galeen baa fircoon oo colkiisii watay yaa yimid markuu meesha khatarnimadeedii arkay iyuu damcay faraskii inuu dib u celiyo geenyo uu malaku jibriil wado oo orgeysan uu soo dhinac joojiyey badduu jibriil geliyo markaasay ka dabagaleen markaasuu saraakiishiisii ku dhiirigeliyey war badda reer banu israaiil inagama xigaane soo gala markii dee badda ay galeen oo arkay inay qarqoon yihiin waa markuu sidaa leeyahay marka ninkii fircoon ah wajaawaznaa waan gudbinay waan tallaabinay bani israaiila reer banu israaiil albaxra badan baxr quljama weyn fa atbacahum waxaa raacay fircoonu fircoon iyo wajunuuduhu colkiisii baqyan dulmi darti iyo wacadwan collaytan xataa idaa adrakahu markuu haleelay alqaraqu qaraqii markuu hale biyihii maanshoodka ahaa qaala wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu xaal yashaani laa ilaaha ilaa xaq lagu caabaya aynuuna jirin ila ladii kii mooye aamanad bihi banu israa'iila ay rumaysay wa ana aniguna min almuslimiina muslimiintaan ka mid ahay wuu adkeeyey aamantu buu ka bilaabay haddana aamantu bihi buu yidhi haddana min almuslimiina buu yidhi yani aad alaana hadda yaad sidaa leedahay waqad casayta aada caasiday qabla hor aada caasiday wa kunta aad kamid ahaatay min almufsidiina kuwa waxbayska ah haddaad ku dhawaaqaysa hadda maxay kuu tarida qoladeenan caqiidada marka laga hadlay xadiiskii nabiga hadee sidaa ah qarqarada markuu ruuxu gaadho tawbadiisa la aqbali mahayo markii qarqaradu meeshan u gaadho waa sidii oo kale laga aqbali mar haddii xeerkaa la gaadho waa laga tegay inta hore eed fayowdahay yaalasii xeer dhigtaa allah baa yidhi hadalkan allah baa yidhi malaa'ig buuna alla u diray nabi muusena waa loo waxyooday alaana ma hadeer baa taquulu daalika sidaa leedahay walxaal qad casayta aada caasiday qablo hor wa kunta aad ka mid noqotay min almufsidiina ku mufsidiinta ah allah wuxuu yihi falyawma maanta nunajiika waan badbaadinaynaa bibadanika jidhkaaga maanta waan badbaadinaynaa litakuuna inaad u ahaato liman khalfaka dadka kaa dambeeyo reer banu kamid yihiin aayatan mucjizad iyo calaamo wa ina kaiiran in badan oo min annaasi dadka kamid ihina lakaafiluuna way halmaansan yihiin an aayaatina aayadaha yaga markii uu sidaa noqday buu alla ku yidhi maanta reer banu dad gumaysi in badan kusoo jiray bay ahaayeen fircoonna de nin qabyaaladaysto ahaa sidan hadda soomaalidu u dhaqanto kale yuu u dhaqmi jiray qabyaaladaystu ahaa marka waxay reer banu israel waa dad gubaysi kusoo koro dee daciifa ah. marka in dhimashadu ay fircoon geydaba lama ahayn fircoon oo kale inuu dhiman kari lama ahayn markaasi ay waxay isweydiiyeen ma dhimanin fircoon ma suuragala markaasaa lasoo hordhigay wakaalay meel yar tuura yaa lasoo dhigay way arkeen oo calaamadiisiiyo alaabtii uu qabi jira nin gaaban gaabana wuxuu ahaa cas oo indho cagaaran leh diric u gaarana wuu qabi jiray isagoo halkaa yaalla wakaasaa la fircoon dhintay marka waan ku nabadgelinaydaa badankiisii dibaddaha loo soo saare dhowrkii tafsiiree soo eegay midna ma dhihin ilaa hadda wuu yaallaa ma dhihin intii saddex tafsiir baan soo eegayo midna ma dhihin yani wuu yaallaayo ilaa jirkiisi wuu kaydsan yahay laakiin hadda waxaa laleeyahay wuu kaydsan yahay wakti aan malay labaatan sano ka hor yaa virus baa galay baa layidhi lagu soo daweeyaa marka de hadda dad baa saa waana la yidhaha dadka masar ee meelahaa taga saasay aaminsan yihin laakiin anu kutubtii aan soo eegay midna ma dhihin wuu yaallaa badankiisi waa la kaydiyey ma dhihin falyawma maanta nunajiika waanu badbaadin bibadanika jidhkaaga litakuuna inaad ahaato liman dad khalfaka ka dambeeya oo reer banu israa'iil ka mid yihiin aayatan calaamo mucjizad wa inna kaiiran in badan oo minanaasi dadka kamid mid can aayaatina aayadaha iyaga laaafiln wa maadsan yahay walqad bawanaa waan dejinay bani israaiil ree bani israaiil muwawa sidqin degaan wanaagsan sidqigaasa wanaaga warazaqnaahum waxaan ku arsaaqnay min aayibaati wax wanaagsan waa shaam oo kale shaam baa la dejiyey oo meelka caro fiican oo ka wanaagsan ayna jirin dadka qaar baale masarna waa loogu daray oo xukunkii masar haystay isma khilaafin yahuudu xataa jaaahum alcilmu cilmigu markuu u yimid isma khilaafin ina rabbaka rabbigaa yaqdii wuu kala xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati fimaa shay buu ka kala xukumi kaanu ahan yakhtalifuuna kuwii kuwa iskhilaaf marka macaani fara badan bay xambaarsan tahayo markii tawreedi timid oo diintii loo waxyoodo degeen kadib bay iskhilaafeen taasu waa mid midda kale nabiyullaahi maxamed iyo sifadiisa iyo goortuu bixi doono way ogaayeen yahuuddii madiine iyo soo degtay ilaa khaybar inta udhaxaysa reer beni kaynuqaac iyo reer qurayda iyo reer nadiir iyo waxay u soo degeen nabiga bixi doona hijradiisu inay halkaa tahay ba ogaan yaanu halkaa ku sugayna bay yidhaahdeen mushrikiinta waxay dhihi jireen markuu nabigaasu yimaado yaanu iska kiin celin mar alla markii nabiyullaahi maxamed sifadii ay ku ogaayeen uu ku yimid yay beeniyeen reer banu israiilnimaan ahayn ma raacayna marka labadaa macnay xambaarsantaha macno waxaa markii dee loo waxyooday oo tawreeditimida dagaan ay yeesheen bay iskhilaafeen taasna waa sidaa nabiyullahi maxamed markuu yimid oy sii ogaayeen yay iskhilaafeen walqad bawanaa waan dejinay banuu israaiila reer banu israaiil mubawaa sidqin meel wanaagsan dagaan wanaagsan baan dejinay warasaqnaahum waxaanu ku arzaaqnay min aayibaati wax wanaagsan oo nadiif shaam waa meesha adduunka ugu caro wanaagsan fama khtalafuu isma khilaafin xataa jaaahum ilaa uu u yimid alcilmu markii waxyigii iyo wax walaga u yimid bay iskhilaafeen ina rabbaka rabbigaa yaqdii buu xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati fii maa shay dhexdii buu ku kala xukumi kaanu ahayn yakhtalifuuna bihi kuwa isku khilaafay fain kunta haddaad tahay nabiyullahi maxamed baa lala hadlay fii shakin shaki mimaa kii aada ka shakisan tahay anzalnaa ilayka xaggaaga soo dejinay aladiina kuwa yaqra'uuna alkitaaba kutubta aqriya min qablika adiga hortaa laqad jaaaka waxaa kuu yimid alxaqu xaq baa kuu yimid min rabbika rabbiga xaggiisa falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakisan inta shardiyaa la yidhaah waxaa loo isticmaalaa inta shardiyada ah wixii aan la hubin oo laga shakisan yahay ama mustaxiila qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin waa taas oo kale marka tan waa sidii oo kale oo nabilahi maxamed mana shakana laa asal walaa ashuk buy mana shakisin mana su-aalay marka dadka inuu fariinta soo gaadhsiiyo oo wixiisu inuu xaq yahay oo ummadihii hore ogaayeen baa inaga lainoo soo dhigay waa mustaxiil inuu nabiyullaahi maxamed shakiyo marka intana waxaa loo isticmaalaa wixii laga shakisan yahay iyo wixii mustaxiil qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalulcaabidin fain kunta haddaad tahay nabiyullaahi maxamed oo fii shaki shaki haddaad ku sugan tahay mimaa kii xaggi haddaad shaki kaga sugan tahay anzalnaa ilayka aan soo dejinay fasal weydii aladiina kuwa yaqra'uuna alkitaaba kutubta akriya min qablika adiga hortaa laqad jaaaka waxaa kuu yimid alxaqu xaqii min rabbika rabbigaa xaggiisa falaa takuunana ha ahaanin min almuntariina kuwa shakisan nabilaahi maxamed wuxuu yidhi laa ashuku walaa asal bu mana shakisni mana weydiinayo marka innagaa laina soo hordhigay inuu nabigan waxa loo dhiibay wax dadkii hore og ba baa inaga lainoo sheegaya walaa takuunanna ha ahaanin min aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatiillaahi ilaahay aadihiisa oo fa takuuna aada ahaato min alkhaasiriina kuwa khasaaray inagaa laina sheego cid kastoo aayadaha alla beeni waa khasaaraya khasaaray ku jiraan wey walaa takuunanna ha min aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatiillaahi alla aayadihiisa oo fa takuuna aada ahaato min alkhaasiriina markaa kuwa khasaaray in aladiina kuwa xaqad ay ku waajibtay calayhim dushooda kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisii cadaabka ahayd qoladii cadaabka wuxuu kunaa laa yuminuuna rumayn mahayaan weligood rumayn maayaan mar hadii alla uu cadaab ku xukumay dib damba u rumayn mahayaan heer xun bay gaadheen kelimatu rabbika iyo kelimaatu rabbika labada waa la akriyey in aladiina kuwa xaqad ay ku waajibtay calayhim dushooda kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisu waa kelimatu ciqaab laa yuminuuna ma rumaynaya walow jaaadhum haba u timaado kullu aayatin aayad kastaba ha u timaadee xataa yarwul cadaaba ilaa ay cadaabka arkaan alalima yacni qofka gaalkaa waxaa lagu yaqaanaa ee garmaqaataha ah dhibku markuu yimaado unbuu garan markaa unbuu wax garan way ma rumaynayaan walow jaaadhum haba u timaado kullu aayatin aayad kulligeed xataa yarwul cadaaba alaliima ilaa ay cadaabkii kululaa arkaan ma rumayna garmaqaato oo dhan baana sida